الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أردنا wuxuu soo qoray ما حكم العبد الذي زنى وهو المحصن نعم لفان أبطل إسكاغاش راضق وي رجيك حوغا أطقوا لبانين إسكاغاش طيب لكن ولا فاهمي الحمد لله أنا ترجمة وباهن يا معنين إيا لقبا إيا أنا نباهن addoonkii zinaystay isagoo muxsana oo guur soo maray xukunkiisu muxuu yahay meeshan dee fatwo ma fadhiniyo fiqi fiqi baan dhiganayn laakiin masaladii aynu ka hadalnay ayna soo martay ee ahayd atakhsiisu bilqiyaas atakhsiisu bilqiyaas الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلد gabadhii baa ka baxday oo waxaa la yidhi nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab oo gabadha nis baa ka saara somahe ka aayadda facalayhina nisfu waxaa lagu khasisayaa aayadda azaniyatu wazani fajlidu azaniyatu waa caam halbaa la geliya laakiin addoonkii muxuu ku baxay bilqiyaasi cala alamah oo nusa dabeedna wazani cumuumkaa wuxuu kaga baxay yeesh bilqiyaas marka boqolkii jeedal nus haddii laga dhigo imisa addoonka iyo addoontuba waa konton laakiin rajmigii hadday muxsan yihiin nusku muxuu noqonaya nus ma jiro marka waa waa hamsiinkii un waa hamsiinkii un naam waayo nisigii ma ma xaqiiqoobayo haddii la yidhaahdo aynu u dhammaystirno israacinana nisigii baa la khilaaf marka nisigii ayaa meesha yaalla hadduu suurtoobi waayana xagga hoose looga sii dhaadhacaya alxuduudu tudra'u bishubuhaat marka xagga waina raxmatii halabat غضبي سبقت غضبي xagga diskontiga lasii xoojinaya hoos baa loo sii dhigaya marka waxaa loo baydhayaa un jaldi baa loo baydhaya marka xadkooda waa nus muxsan ama النقضان غير محصن طيب سؤالها إذا وجدين لها تينا سنقول أفيا إن شاء alxadru walibaaxatu wastisxaabu alxaal dabcan canaawiintani matniga kaga mid ahaa soo dhaweyn wey wa ama alxadru ya qiyaasu dilaala waataynu sheegnay kitaabkuna sibuu u dhiga waa qiyaaska danniga ah ee cilladiisa lagu ijtihaaday qamadidu waa in haddii qamadi lagu iibinayo isku mid noqdaan soo maha ciladaa la isweydiiyey ciladii waxay noqotay ijtihaad qole waxay yidhaahdeen waa alkayd qaar waxay yidhaahdeen waa alquut walidikhaar waa la kaydsadaa waa la quutaa qaar waxay yidhaahdeen ciladu waa aطcum shaaficiyadoo kale waa طacaam waxaano weeye marka haddaad mid qaadataba farca aad haleeshiinayso aweeye ma xoog saas u wata qiyaasu dilaala saasoo kale waxaanu nidhi sida macruufka waa maxay asalkii iyo faracii waxa la isugu keenay cilladii ma waa wax cilada ku tusaya maa jumica fiihi bayna alasli waalfarci bilcilati maxaa la yidhahdaa yaa soo cilla wmaa jumica fiihi bayna alasli walfarci bidaliili lcilla maxaa la yidhahdaa qiyaasu adjilaalaba saas inuu kala wa ama alxadru mamnuuci kii la diiday iyo walibaaxatu kii la banneeyey famin annaasi dadka waxaa ka mida man yaquulu mid odhanaya ina alashyaaa waxyaabaha على الحظر منع بواصلة إلا ما أباحته الشريعة شرعي وحو بنيين موياني يقول إليه الأصل في الأشياء المنع الأصل في الأشياء الحظر الأصل في الأشياء التحريم إذا ما جاء الدليل على إباحته fain lam yuujad haddii aan la helin fi shariicati maa yadullu cala alibaaxa wax bannaynaya haddii laga waayo yutamasaku bilasli asalkaa lagu dhegaya wahuwa isagu alxadru waanu mamnuuc yahay wa annaasi dadka waxaa ka mida man yaquulu mid odhanaya biriddihi kaa lidkiisa ku qowlaya wa lidkaasina ana alasla qaacidadu fi lashyaai waxyaabaha alibaaxatu waa inay bannaan tahay ilaa maa xadarahu sharcu sharcigu wuxuu diida mooyaane keeno hadda ku camal falla sooran isaga dambe ka dambe saasaana raaji اlأصl fi اlأshyaء alإibaaxa ana waxyaaba badan bayna tusaya wixii sharcigu ka aamusay waa banaanya wuxuuri nabigu calayhi الصalaaةu wasalaam in allaha xadiidkii arbaciin ku jiray tatimada ibnu rajab in allaha xadda xuduudan falaa tactaduuha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها لفظك كلا نوحوها وما سكت فهو عفو الشرع كام سوى الذين عفي والذين عفي ما هو حرم مناسب هو حلال سوى حارم afsku soo fududayn ma wma sakata fahuwa cafu ilahay wuxuu i huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica khalaqa lakum waxaa dhulka yaalla idinkaa laydin abuur waxa dhulka yaalla ee sharcigu ka aamusay maxaa u asala inaynu ku intifaacayno innaga laynoo samey marka alaslu fi lasyaa alibaaxa waxaa sii xoojinaya xadiidkii bukhaariiyo muslim ku yimi سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين حرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته مسلمين توحى ودا بوين قفك مسألة سكبناني وشرعك كآمسي سؤالك كاني سؤاشا وككينا أروغي لغو حراجني marka maxaad ka fahmaysa haddaanu su-aashaa keeni lahayn maxay ahayd faxurima min ajli mas'alati laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum radii banu israa'iil waxay yidhahdeen in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqar mid baa loo sheegay soo ma udcu lanaa rabbaka yubayin lana maa lownuha bay ka dabageeyey asaar loon loo sheegay safraau faaqic naadira way joogina haddana waxay ka dabageeyeen maa hiya haddana sadaduu fashaddad allaahu calayh kawayba soo waayeenoo hal xabbay heleen tida waxsada baa lagu qaariyeysiy marka su'aashu iyadaaba dhib kala ah wixii laga aamusay oo bannaanta ayaa lagu socon kolkaasaana xoog idan alaslu fi اlashyaa alibaax eh, culimo kale si kale ay u dhigeeno waxay yidhaahdeen horta waxaan laga hadlayaa waa alashyaa almuntafacu biha waa ashyaada faa'iidada laakiin haddaanu faa'iido lahayn ee dhib soca u yahay xawaasana nuxaray marka alaslu fi alashyaai almuntafaci fiiha أو المنتفع بها الإباحة والأصل فيما يضر التحريم فكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع وكيف نعفي من الله وحي نافعنا ولا بنيه وحي دبنا ولا حرج ويحرم عليهم ويحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث hay waa inuu yahay shay aan dhib lahayn labageed baa halkaa ku yaala waxaan leenaha asalkoodu waa banaany laakiin taasi waa sun baa layd ayadiyo xadiis xaaraan samaynaya ma hayn mar haddii sun lagu sheega ma xalaal baa mise waa xaaraan xaaraan tan kalena waxaa lagu sheegaa inuu faa'iideyn oo markaa isaguna mubaax mubaax ayuu shiikhuu wuxuu uhi wa macna istisxaabi alxaal istisxaabu alxaal xaalka in la saaxiibsado macnihiisu yani ka shiikhu kama soo hadan laakiin dee waa adilada la deliishada waxaa ka mid ah alistisxaab istisxaabu alxaalku alladii kaasoo yuxtaju bihi la deliishanayo an yustasxaba alaslu asal in la saaxiibsado wey ama an yastasxiba alasla ninkii mujtahidka ahaa asalka inuu saaxiibsado musaman saxa majhuula weeye qaacidada luqadu ismu faacil iyo ismu mafcuul mabniyu lilmacluum iyo mabniyun lima yusama lima lam yusama faacilu labadaba waa laga dhigi karaa an yustasxaba alaslu in la saaxiibsado ama an yastasxiba ninkii caalimkaa ah inuu saaxiibsado alasla asl cinda cadami daliili sharci markuu daliil sharciya waayo istisxaabku waa maxay haddii masalada daliil loo waayo asalkii loo noqdo yaabihii kownkan yaallay ayaynu isweydiin mid ka mida xalaal baa mise waa xaaraan asalkeenu hayni muxuu ahaa halaal inuu ahaa halaashaasaynu ku soconay istixaabku waa intaas istixaabu lxaal waxaa la saaxiibsanaya alcadam اlasli marna waxaa la istisxaabsanaya alxukm الsharci marna waxaa la istisxaabaya alijmac intuba waa noocyo istisxaabku leeyahy istisxaabu اlcadam اlasli waa ka aynu sheegayna wargeedkan ma cunayna mise cuni mayno wax diidaya miyaad haysaa maya aayad yaxayis diidaysa ma hayo yaa saxiixoo diidaya ma lahaya maya ijmaac culimo diidaya ma lahaya maya daliil diidaya lama hayo idan asalku muxuu noqonaya wuu inoo banaan yahay waa alcadamu lasli istisxaabu alcadamu lasli baa la yidhaha wax daliiloo ku yimi lamaba hayo taas waa mid xayawaankana hilibkiisu ma banaanyo mise ma banaana xayawaanaadka hilibkooda laisku khilaafsay maxaa ka mid ah. ya waraabaha ka mida ah, maxay kale dawacada waxaa ka mida ah babbiga lakin isaga nas baa sheega oo ka saarayna daliilkeedu waa cadi naam ya waxaa ka mida caana qubtaa ka mida marka culimmadu doodayaan waxyaabaha xoojinaya marka la iskhilaafo qolada odhanaysa way bannaantahay maxaa ka mid a ah? alaslu fiiha alibaaxa xataa haddii la helo daliil diidaya iyo daliil bannaynaya waxaweeye inoo iman masaladaasiiye waxyaabaha isku xoojinayaan qolada bannaynaya waxaa ka mid a ah? asalku inuu bannaan yahay asalku inuu bannaanaansha ahaa masaladeenu ka hadlay istisxaabu lcadam ila asli baa layidhaha maalinkii habeenkii marka salaad baa lagu waajiba salaada si midiinoo yimaado ilaa mid lixaad ba jirta ka war alcadamu ila wax jira maaha salaad lixaad inay waajibto waxaa la yidhaahdaa istisxaab alcadam الاصل nin baa kuu yimi wuxuu ninkan dayn baan ku leeyahay dayn ayaan ku leeyahay oo isqabsatay caddayn kayn baa laydhigu waayay asalku waa maxay asalku waa inaan dayn laysku lahayn soo ma alcadamu lasli wey inaan dayn lagu lahayn ka waran haddii qofkuu idhaahdo de intaa uu igu lahaa laakiin waan sii ka kalena uu idhahda ima sii sabaa la qaadanaya ya markaana waxaa sugnaatay inuu dayn ku leeyahay waxaa la isku hayaa inuu bixiyey inaanu bixin asalku waa kii ma inuu bixiyo mise inaanu bixin asalku de waa inaanu bixin wax jira ma marka waa in caddayn loo keenaa haddii ay jirto uu bixiyey haddii la waayana waa cadam waa cadam taa waxa la istisxaabu alcadam ila waxaa la mid ah istisxaabu alxukm sharci ee xukum sugay sharciya in la saaxiibsado waad soo weysaysatay se dhammaystiran arkaanteedii iyo shuruurteedii mutawadi baad noqotay muxditna waad ka baxday laakiin mar dambaad shakida weysadii ma jabtay mise ma jabin asalku waa maxay ilaa la helaya wax cad oo jabiya waa weyse qaba wey shakigu meeshuu doonaha aad hadda tamaha iyada marka mutawadi baad ahayd waad weysaysatay xukum sharciyaad heshay ilaa wax jabinaya la helo soo jiidanaysa istisxaab waxaa looga jeedaa مصاحبة الحال الماضي إلى الحاضر والمستقبل waxaad leedahay saacad ka hor waan weyse qabay waan hubaa meeshii halka ahayd waataan ka weysaysanayay waataan sidaa yeelay markaan weysaysanayay saacad ka hor waan weysaystay saacad ka hor ma maadi baan se waa xaadir تستصحب الحال الماضي إلى الحال الحاضر وإلى المستقبل حاضر هو محا سواء لحظة حتى تكتر هي كبعد وحا ترسى مستقبل ك إلى الحاضر وإلى المستقبل إلا لهليو حكاية بيني كوحل إلى هذا استصحاب الحكم الشرعي وحل مذا gabadh baad guursatay biwaliy washaahidayn waa dhan yahay sooma weligiina waa jooga shaahideynkii nikaaxi waa dhammaystirna hawshaan hadda markhaatiyadii waa la hayaa way dhan tahay dad madow baa soo daray war labada nima is qabaan mise isma qabaan talaaqna lama hayo cad lama hayo iyo wax la mida ah eh, faskhi iyo khulci lama hayo عقد النكاح باقي نستصحبه إلى الحال الموجود وحن ليهي ولي واسقط سيدا ساعة الصلاة تمر هدي حكم شرعي الله هلي زوج وزوج أي كلا نغضين سجل باقي إلا عدين لهلي وحلم إذا شيء بتسوي بشتي iyo kugumaha haysato caqbad kala baxday oo lagu qabsado xatee dukaankaasa ka soo iibsada ta kugu qabsaday iska tegay law caddaankeeda u idhaahdo anaa ka sii iibsaday ama anaa sidaa ilaa wax ka duwan keeno si ay xukunkaasi u sugnaaday ee sharcan shaygaa soo iibsaday baa iskale sidaana la saaxiibsanaya ta ku qabsanaya maxaa laga doonaya wax asalkaa iga kaxeeyey marka axkaamtii sharciga ahayda sugnaatayna iyadna waa la saaxiibsanaya istisxaabulijmaac baa jira ijmaacii la saaxiibsado isagu laakiin ma xoog badan waa maxay waad gabagabaysatay biyo la-aan baad u gabagabaysatay salaaddii baad tukatay markaad salaaddii ka baxday ayaa la yidhi biyaa la hela salaaddii ma ansaxay soo la soo celinaya yaa is waafaqsantii dilka tiinaan sheegay haye khilaaf muxuu ah salaad ma jira هذا ما حصل فتوى ولا هذا لا يكون فتوى تصير دي وايه xaaladdaa hadal kama taagna qofkana waajibkii waa gutay sooma biyuu waayey uu dadaalay uu gabagabaystay salaadii uu sidii ku tukaday uu dhammaystay isagoo banaanka marayaa la war biyaa la helay salaadaasi socota sadaqaha u hadal kama taagna laakiin salaadii isagoo tukanaya salaaddii duhur markuu laba tukaday ee atixiyaadkii dhexe ka kacayay ayaa la dii baa ka soo dhacay ama qasabadii baa soo dhacday dii baa la helay noqonaya ma ka baxayaan soo iska wadanaya waa la isku haya culimmada qaar waxay dhahdaan uu ka baxaya qaarna waxay dhahdaan uu wadanaya salaadda wuxuu ku galay ma sax buu ku galay mise khalad sax buu ku galay idan saxdiisu ku dhamaysanaya qaarna waxay yidhahdeen salaadda wuxuu ku galay biyo la'aan welina waa la wadaa labadii hore hadday ku socdeen biyana aan labada dambe biy waa la haya ma ansaxayso ka baxa qolada odhanaysa waa ansaxaya haddayna yidhaahdaan inuu isku waafaqsanayn hadduu salaada dhammeeyo oo kaba baxo way ansaxaysa wataynu isla qaadanay iyadii baynu xaaladana keensanaynaa haddii ninkii salaadaba dhammeeyey la way ansaxday kii kala badhka kaga jirayna de waa u ansaxaysa ha dhamaysto khilaafkala deliishanayaa isala deliishan maayo raajixuna xoog badnaysa saxaabkaas masaladii lagu ijmaacayna waa ijmaac masaladii laysku hayayna waa laysku hayaa laakiin taasaynu ku ijmaacnay taana waan kuugu ijmaacnay sax tanna waynu isku haysanaa marka ijmaacaan kula qaato waxba hay deliishan ayaga laftooda u kala duwanta tanay xukunka siiyeen iyo tan tanay isla qaateen iyo tanay isku khilaafeen waxbaa keenaya inay kala duwaan khilaaf baa jira marka iyada lama qaadanayo istisxaab lijmaac ilaa maxali nisaac waa daciif laakiin kuwa kale way xoog badan yihin istisxaabku waa min adcaf aladilla sababtu waa maxay marka daliil waayaa la daliishadaa istisxaabku waa maxay waa alistidlaalu bicadam daliil cadamu daliili huwa daliil daliil in la waayaa la daliishanaya sooma daliil in la waayaa la daliishanaya sidaa awgeed ba xoog badna la daliishanaya wuxuu odhanaya anigu niyo daliil diidaya ma hayo ka waxaa ku filan in la anaga hayna haddaba naga dhageyso halkaas ka baxo day daliilkaa isla qaataan وأما الأدلة أدلة فيقدم الله الرئيسينية الجلي كي موقضي ومنها أدلة حق إذا كمل على الخفي كي قرصونا laba ayood baa iska hor yimi laba xadiid ka waadixa ee cad tusaale ahaan waa nas midina waa aahir midi waa xaqiiqo midi waa majaaz wahaakada aldaahir walmuawal iyo waa tani soo marayna ka muuqanaya ee waadixa ah ayaa laga horraysiinaya ka muxtamilka ah ee madmadowgu uu ku jiro ama ishkaalka uu ku jiro sagaashan waa badan yihin lakin waqti uma hayn walmuujibu lilcilmi qaacidadu maad qaadanayso ka faa'iidaynaya cilmiga iyo yaqiinta daliilkaasi wuu ka horeynayaa cala almuujibi lidan daniga tilmaama marka aayad iyo waxa iska hor yimi xadiid waa axaad waa la horeysiinaya aayaddaa la horeysiinaya xadiid mutawaatir iyo waxa iskhilaafay xadiid axaada waxa weeye mutawaatirka ayaa xoog badan والنطق وكتابك يا سنتي على القياس قياس كي كهرية وحوي دي آية أما حديث لها إذا جاء النص بطل القياس ما النص تشوغ من الكتاب والسنة قياس بتشوغ قياس واجتهاد لا ضبط نسخ القاضي والنطق نسخي على القياس قياس كهرية علماء قاربة وحي ليه هدو يهي حديث آحاد حديث آحاد هدو يهي قياس كالصحيح هذا كحفظ والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد وهو قياسك wuxuu ka horeeyaa maa rawaahu lwaaxid xadiisul axadka uu ka horeeya qiyaas isaga xoog badan laakiin waa daciif jumhuurtu waxa weeye kullu nas tawaatir ama axad ku doono ha noqdo qiyaaska isagaa ka mudan qiyaasku waa ka dambaynaya fain wujida haddii laga helo fi nudqi waalqiyaasu ljali qiyaaskii jaliga cala alkhafiyi inuu ka horeeya tusaale ahaan laba qiyaas baa iska hor yimi midna waa jali qiyaaskii xoogga badnaa waa noocii la odhanaya binafyi ilfaariq asalka iyo faraca waxbaba uma dhexeeya midina asalka iyo faraca cilna isu keentay marka aynu idhaahno maalan laba qofoo walaala ah laba qofoo walaalaada aynoo yimi ale labadan walaala ahi way isu eegyihiin xaggay isaga eegyihiin asalkooda miyaadan arkayn indhahooda kada kada waxbaa la sheeg sheegaya meelahaasay iska shabbaheen sooma waa wax la taaban karo laba kale aynoo yimi waxaa la labadani maxay ku kala duwan yihiin labadaa kee xoog badan afartaa walaalaa labadeebaa la odhanaya aad ba isugu eegyihin labana waxaa la yidhi halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaasay isaga eegyihin labana waxaa la yidhi maxay ku kala duwan yihiin keebaa xoog badan marka nafyu lfaariq waa taas labada mataana isu eg aad ku khaldayso maxaynu baadhnaa or waxaad ku kala socdaa midbaa dhegtaa bura yaray kaga taallaa waxyal baynu baadhaynaa sooma way isu egyi waxaynu baadhaynaa maxay ku kala duwan yihin laakiin xaggay isaga egin miyaa la isweydiinaya lasweydiin maayo xaggay isaga egin lasweydiin maayo laakiin waa walaalo way isu eg yihiin laakiin waa laba qofoo kala duwan isaga isku mara indhaha iyo qosolka iyo sanka iyo dhagaha iyo meela isaga egyihin marka qiyaasulcilla waa maxay waa kaa laleeyahay halkaasay asalkaee faracu iska shabahaan qiyaaska nafyulfaarikna waa kee waa kala leeyahay xukma kala duwan waa isku mid qiyaasku hadduu noqdo jeli waxyaabaha jeliga uu ku noqonayo waxaa kaloo la mid a ah. cilladiisa nas baa sheegay sadi maxaa nidhi cilladeeda innaha min atawaafiin naskaa caddeeyey soo maa jeligu noqonaya laakiin haddaynu inagu la soo baxno cilada oo culimmadu ku dadaalaa noqonayaa khafi buu noqonaya alqiyaas aljaliy ayaa la qadimaya cala alkhafiyi fain wujida haddii la helo fi nudqi naskii kitaabkii iyo sunnadii maa yugayiru wax bedelaya alasla qaacidadii kayfa yu'khadu bihi waa la qaadanaya oo dee jawaabtiibaa meesha ka xadfa wailaa haddii kale oo la waayo in lam yuujad fi nudqi maa yuayiru laflaa dii la waayo fayustasxabu lxaal xaalka la saaxiibsanaya bimacnaa asalkiibaa lagu soconaya waa masaladeena hore noo soo tilmaanay istisxaabka sheikhu wuxuu leeyahy nasku hadduu inaga kaxeeyo macnihii asalka ahaa isagaa la qaadanaya haddaynu naska ka weynana asalkii baynu ku asalkii ayaynu ku soconaynaa walidaalik laba nas baa inoo yimi mid asalkuu ku taagan yahay midina asalkiibuu ka bayo oo xukum cusub buu inoo tilmaamay tusaale ahaan axaadiista qaar waxaynu ku haynaa oo lagu tilmaamay hilibka dameerka dadjoogta ah in la cunay ufniyat ilxumur waar dameerihii waa la dhameeye sidii loo cunayay xays badan baa sheegaysa waxaa inoo timi xarama laxma alximaar ximaarka hilibkiisa waa dadjoogta ah waa la xaaraantinimay ka tilmaamaya in la cunayey yo ka tilmaamaya inuu xaaraan yahay teebaa asalkii ku taagan ka tilmaamaya dee in la cunayey te asalkii buu ku taagay marka ma xadiidka asalkii waafaqsan baa xoog badan mise xadiidka wax cusub inoo keenay ya asalka waafaqsan saxba ka asalka waafaqsani ma wax cusub buu soo kordhiyey waa uu horeeyey asalkiibuu la jaan laakiin ka tilmaamaya wax ka duwan oo halkaa shiikhuu ina leeyahay haddii naska laga helo wax asalka bedelaya isagaa la qaadanaya marka haddii la helo nas asalkii bedelaya iyo nas asalkii weli ku taaga keebaa la qaadanaya waxaa la yidhi qofka xubintiisa taranka taabtaa ha ka weysaysto xadiid kalena wuxuu yidhi waa xubin jirkaaga ka mida ah. tiba asalka ku taagan waa xubin jirkaaga ka midoo ah laga weysaysan maayo oo adigoo madaxa hooqdoo ah kale ka weysaysan mayso xadiidna muxuu leeyahy haddii la taabto ha laga weysaysto keba asalka inaga kaxaynaya kebaynu qaadanayna ha laga weysaysan waa qaacidadaas وناقل الناقل عن الأصل مقدم على البقي عليه وقاعده ومن شرط المفتي منك فتوون يشروط سوى حكمنا أن يكون إنه يهي عالما إن عالمة الفقه فقه عالم قوة أصلا أصولها وفرعا فروعها ninka fatwoonaya wax la weydiinaya almufti والمستفتي maxay kala yihiin المفتي والمجيب عن الحكم الشرعي والمستفتي السائل عن الحكم الشرعي ninka xukumka sharciga ah dadka weydiinaya waxa la yidhaha mustafti kana weydiinayana waxaa la yidhaahdaa mufti baa la yidhahda waa inuu fiqiga yaqaanaa hadday tahay usuul fiqiga aslan waa cilmigan hadda dhiganayna usuul fiqiga waa inuu yaqaan usuusha waa inuu yaqaan iyo qawaacidda qawaacid wixii lamid ah. wa farcan furuucdana waa inuu yaqaanaa almasaa'il alfarciya waa inuu yaqaanaa oo waa wasiilatun lilijtihaad weye dabcan durbaa halkaa ku jirta haddii la yidhaahdo ninka mujtahidka ah ee fatwoonaya waa inuu fiqiga yaqaanaa furuucdii iyo masaa'ishii hilibgeela waa laga weysaysanayaa hilibka dameeruhu waa xaaraan hilibka farduhu waa xalaal sidan sidan waxaa haddii uu baranayo laga doonayo oo markuu kuwaa barta uu mujtahid noqonayo mujtahidka shaqadiisu waa maxa waa intuu dadaal sameeyo xukum sharciya inuu keeno sooma shiikha inoo sheegi doono shaqada laga doonaya waa inuu axkaam sharciya iyo masaa'il fiqiya inuu inoo keeno sooma marka mujtahid lama helayo ilaa uu fiqi barto fiqina lama helayo ilaa uu noqdo mujtahid iska dabawareeg baan ka dabanaya adigu dood baa ka taagan laakiin waxaan leenahay eh, fiqi hadda loogama jeedo abishujaaca inuu dusha ka qabto minhaajka nawawi inuu hayo muxuu ahaayey furuucda inuu wada yaqaano loogama jeedo waxaa looga jeedaa abwaabtii fiqiga iyo masaa'ishii fiqiga si guud inuu yaqaano ayaa looga jeedaa abwaabtii iyo qawaaciddii iyo masaa'ishii yacni cilmi guud inuu leeyahay laakiin baab walba masaaisha ku jirta mid walba inuu yani waxaa looga jeedaa un silsilada fiqiga inuu ilmaam u yeesho oo kitaab iyo laba kitaab shaaficiyada ka dhigto fiqi madhab kale hadduu wax ka dhiganayo inuu cilmiga fiqiga kutubtale la yaqaano inuu diraaseeyo wax ka mida ah, unbaa looga jeedaa khilaafan wa madhaban fiqiga khilaafiga ah ama alkhilaaf alcaali ha noqdo ama alkhilaaf almadhabi ha noqdo aawusna wuu xalaaleeyey mujaahidna waa xaaraantinimay saxaabadii iyo taabiciintii iyo khilaafkii hore ha noqdo ama khilaafka dambe ha noqdo fiqiga khilaafkiisa waa inuu yaqaanaa madhaban kan madhab ahaanna waa inuu yaqaanaa hadduu shaafici yahay waa inuu shaaficiyada wax ka yaqaanaa hadduu xanafi yahay waa inuu xanafiyada wax ka yaqaanaa wahaakada waxaweye labadaba ma dhexeeyaan waa an yakuuna kaamila liaala waa inuu yahay mid aaladii ijtihaadku iyo qalabkii iyo agabkii ijtihaadku miday u dhammaystiran yihiin waa inuu yahay caarifan waa inuu yaqaano bimaa yaxtaaju ilayh shiikhii baa wax kasii tilmaamaya aaladaas waa inuu yaqaano bimaa yaxtaaju ilayh waxa uu u baahanayo oo fi istimbaad alaxkaam axkaamta la soo bixideedana loogu baahanayo oo min anaxwi naxwiya ahaatay sawa luati luadi naxwaniya waa inuu yaqaanaa ay kala duwan ya luqaduna waa caam naxwuhuna waa nooc luqadii ka mida marka luqadii waxaa ka soo gelaya dee sarfigii walow mutaqadimiintii naxwo iyo sarfi labaduba naxwo ay isku ahaayeen sarfigii gaar loo saaray waxaa soo gudagelaya fiqhu lua cilm lmucaajib kelmadahan macanayaashooda qawaamiista cilmiga ku saabsan albalaaqa baa soo gelay alinshaa iyo culumta la bixi wixii loo baahan yahay wixii aan loo baahnayn iyadu qasab ma laakiin waa wixii baahi ay ku xidhan tahay inta badan dee balaaqada looma baahna naxwahoo kale wax badan buu bedelaya oo daruuri fiqu luga culimadaha macnayaashooda waxay ku kala duwan yihiin kelmadda inta macne loo isticmaalo wixii la ah ishtiraak wataraaduf walxaqiiqa walmajaaz iyo waxyaabaha la ah ee waxbaa ku dhismaya muhiimadda luqada waa inuu yaqaanaa wixii looga baahan yahay laakiin aljinaas attaam waljinaas annaaqis iyo masaaisha lamidkee waxaweeye muxasinaat allafdiya iyo almuxasinaat almacnawiya almalbadiica oo xawaashaynta iyo luqadda naashnaashkeeda iyo qurxinteeda ku saabsan waxa weeye nin fiqiiha waxbaba baahna waa ahlu adabka iyo suugaanta ayay manfac u leedahay marka ma yuxtaaju ilayh waa wixii looga baha wa macrifati rijaal inuu rijaalka waa inuu yaqaan hebel waa daciif hebel waa iqo waayo waxaa ku dhismaya xadiidkii ina kala sooco saxiixiisa iyo daciifkiisa wa tafsiir alaayaati alwaarida fi alaxkaam aayadaha axkaamta fiqiga ka hadlaya macnaheeda waa inuu yaqaano iyo walakhbaar axaadiistii alwaaridati fiiha ay fi laxkaam axaadiid laxkaam iyo aayaat laxkaamna waa inuu yaqaano waa in misaal la qaar waxay idhaahdeen aayaat waa shan boqol shan boqol oo aayadood qur-aankuna waa imsa aayadood lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon ka badanna waa lii laakiin keena waa intaas oo maha saxba xagga dambe ma ugu dambaysa waxaan mudee bir ugu dambaysay lix kun iyo laba boqol iyo iyo lix iyo soddon mise laba soddon lix iyo soddon ha saasay lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon shan boqol ka jar soo dhadhaweeye khasab maa inaad mobeelka la soo baxdee shan kun shan kun shan kun iyo sideed boqol iyo waxoogaa axkaam maaha wey qaar waa shan boqol ba yidhaahday qaar way ka badiyeen laakiin waxaan leenahay ilaa cadad loo sameeyaa shardi ma ah qaarna way cad yihiin xukum xurimat calaykum almayta waa caddahay sooma waktigu waa xaaraan waa masala fiqhiya qaarna waxa laga yaabaa mafhuum iyo qiyaas aayaddii laga qiyaasanayo iyo ishaara tilmaamid iyo qaabab kale in loola soo baxo mar waxaa laga yaabaa aayaddii oo caqiide ah daahirkeedu ama akhlaaqda iyo ku saabsan haddana xukum in laga fahmo wahaakada marka xasrigu ma shardiba aayaat alaxkaam iyo axaadiis alaxkaam buluuq kale inuu xifdiyo ya mujtahid noqon maayo ilaa laga dhegeysto ya shardi maaha wa mawdica alaxkaami duuna shardi xifd lmutuuni cinda ahli dabdi buu yidhaahdeen waxaa laga doonayaa inuu aayaddii iyo meeshay ku jirto iyo waxay sheegayso inuu hayo lafdigeeda hadduu soo qaban waayo dhib male n waxaa la weydiinayaa maalan waxaa la odhanayaa shiikh hilibka dofaarka xukunkiisu waa maxay odhanaya waa xaaraan shiikh maxaa u daliila aayaddii suuratulmaa'ida bilowgeeda ku jirtay hadda ma hayee وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هدو يراهدو هو صحو هو صحو marka mawdic alaxkaam baa laga doonayaa waa halkee aayad baa sheegaysa xadiis baa sheegaya bukhaari ku sugnaa hadda lafdigiisa ma hayo laakiin xadiiskaasi wuxuu inoo wamin shari mustafti ka wax weydiinayana shuruuddiisa waxaa ka mid a ah an yakuuna inuu yahay ahlan mid ehel u ah litaqliidi inuu wax qalito fa yuqalidu waa qalidanaya almufti caalimkiibuu qalidanayaa fi lfutya futyadiibuu ku qalidanaya shuruudda mustaftiga waxaa ka mid a ah inaanu mujtahid ahayn lidaalika nin mujtahida lama hadduu xadul ijtihaad gaado waa inuu ijtihaada laakiin inuu idhaahdo waa ka wahansan waxba baarbaari maayo shiikh hebel umbaan iska dabagelaya laga yeeli maayo laba xaalo unbaa loo ogolyahay inuu masaladii intuu baado uu idhaahdo wallaahi meelaan u qaado waan garan la'a alba isku dhexyaa isku kay taagta markaa waa loo ogolyahay xaaladda labaad xaaladdaa u baaday uu dadaalay jinma xalaalbaa mise waa xaaraanba ku adkaatay adiladii baa iskhilaaftay marka inuu idhaahdo war sheekh hebel oo iga cilmi badan waa iskaga xawilaya marka la weydiiyo shiikheena hebel uu xaaraantinimay isagoo ehel waa inuu ijtihaad waa la ogolya xaaladda labaad haddii dhacda ay timaado deg degna jawaab loogu baahan yahay jawaabna aanu ahay wakti uu ku baadhbaadhana ma hayo laakiin wuxuu hayaa shiikh fatwadii buu hayaa sidana uu ku jawaabay إذا ضاق عليه الوقت وقت هذا عليل كل نقطة يتكلم وقلدين وحي كصهري أما أقول ومن شرط المستفتي وحكى بدا أن يكون أهلا للتقليد وإنه مقلد اجتهد الدنيا هي أما أقول شروطك الأولين حكى an makhad masuul ila tacanuti waa inuu cilmi doon yahay laakiin shiikhanaan bal ku tijaabinaya masale culimo kale soo weydiiyey bal inuu waafaqayo inuu khilaafo inuu cidlo gudo ya shiikha mustawiisaan tijaabinaya ya ama ku jiqsii shiikh iyo wixii la mida waxaa soo mamnuuc wey walaka an tas'ala litathabuti mawqifa almustafiid qof faa'iida doona oo cilmi doona ayaad su-aasha u keenaysa walidaalika khaladka soo noqnoqdo maxaa ka mida qof baa su-aal ku weydiinaya masaladaa ka war sax maa waa khalad wey oo laakiin sheekh hebel baa weydiya wuxuu waa iska caadiye haddaad weydiiso maxaa ku soo celiyey haddaadan ku lidaalika waxaa weeye su-aalaha soo noqnoqonaya haddii qaacidada la ilaaliyo waa iska soo dhammaan lahayd ramadaantii baa soo dhow saambusaaluhu ma jabinayaa weysada mise jabin maayo sanababa way taaganta mar walba ya iyo masaaisha la midka waxa noocaasee soo noqnoqonaya shiikhaad ugu kalsoonida badan tahay weydii waxa uu ku siiyo isku qafi mar haddaadan caalim ahayn masaajidaduba wax ka duwan hadday ku adimaan ka dhegaysa diinku saasuu sheegay laakiin samaacaddii meel laga shidaba haddaad maqashooto saasaa shiikh hebellagii sheegay sidii kii u kaajaad noqonaysaa culimo duugaashaanna xaaladda waa kugu adkaanaysa adaa dawaqi saan yeel ka dhacaysa ya ha eh. ah, lafteedu fatwada lafteeda markaad weydiinayso aad u weydiisa maaha muraadkaada laguu qumiyo waa inaad diindoon tahay markaa markuu siisa ka waayo ilaa uu ka helaya mid qiil u daya waa wareegaya saxma sideedaba midda wax la weydiinayaa alawrac waalaclam ayaa laga doonaya midiba kuu ka cilmi badan yahay ka xalaal badan yahay ayaa laga doonaya haddii kale de muraadku miyaad ka dooranaysa walaysa lilcaalimi caalimka uma sugnaa in yuqalida inuu wax qallito waataynu soo sheegnay looma ogola labadii xaalaynu sheegnay mooyaane wtaqliidu taqliidku qabuulu qowli lqaa'il kii wax odhanayay qowlkiisa ilaa aqbalo wey kii fatwoonaya bilaa xujatin xuja la-aan ku aqbasho taqliid maxaa la yidhaahdaa waa qabuulu القول بدون حجة قول إن هذا أقبش بلا دليل هل كاو فرس بلا حجة حرف جر بابا قشي سوما بلا حجة ما waxay ku tacalluqaysaa qabuul mise qowl labada keeba ku tacalluqay qabuulu qawli اlqaa'id iska soo gaabi qabuulu اlqawl biduuni xuja bigayri xuja bilaa xuja bilaa xuja ma waxaa lagu tacalujinaya tacalluq waa taqaana sooma naxwi waa dhigateen ma waxaa lagu tacalujinayaa qabuul mise qawl kagu tacalluqaya nasiibiya dhib male naam yaa maxay ku kala duwan yihin baa imanaysa haddii la yidhaahdo qabuulu qawli lqaa'il bilaa xuja qabuul in la aqbalo qaa'ilka hadalkiisa ama qabuulu lqowl qowl in la aqbalo bilaa xujatin xuja la-aanna lagu aqbalo taasay noqonaysa ka kalena waa maxay qabuulu lqowl qowl in la aqbalo bilaa xujatin qowlkaas oo daliilkiisa aan la garanay labada keeba sax labadaba waa sax si fiicana ma laha ma qabuulka in loo celiyo mise qowlka in loo celiyo qabuulka in loo celiyo waa khalad wey qowlka in loo celiyaa sax sababtu waa maxay haddii la yidhaahdo qabuulu lqowl qowl in la aqbalo bilaa xujatin aqbalaadaasina waa bilaa daliil oo maxaad u aqbalaysaa taa aqbalaadu daliil bay leedahay fasaluu ahla dikri in kuntum hadaad weydiisa soo aqbali maysa marka aqbalaadda hadal tahay alqabuul ma bixujatin waa mise bilaa xuja caalimkaas su-aasha weydiisay inaad aqbasho qowlkiisa ma bixujatin ma mise biduuni xuja waa bixuja wey marka qabuul noqon maayo xabuu noqonaya qowl nin caalima qowlkiisa inaad aqbasho qowlkaasoo daliilkiisa aadan aqoon waadex ma qowlkaasoo daliilkiisa aadan aqoon kaasa waxaa la yidhahdaa taqliid ba la yidhahda ninkii aalibulcilmiga hadduu yidhaahdo oo anigu masaladaa shiikha aan weydiiyey daliilkeeda horaadan u hayay oo waan aqaanaa oo bilaa daliil masaladiibuu weydiiyey sheekh hilibgeela ma laga weysaysanaya sheekhii baa ku haa waa laga weysaysanaya oo maxaa u daliila sheekh waxaa u daliila xadiidkii muslim tawabau min luxuumi alibil walaa tawabau min luxuumi alghanam xadiiskaasaan daliishanaya saxiix muslimna waa yaqaanaa axaadiistana waxbuu ka yaqaanaa markaasi masaladii markuu qaato daliilkeedii ma hayaan mise ma hayo u hayaa soo maha muxuu noqonaya ma muqallid buu noqonaya muqallidku waa kii waa ka qowlka qaatay ee aqbalay isagoo aan daliilka aqoon waatee sooma hadduu qowlkiiyo maca daliilkiisa isla qaata ka war oo marka la weydiiye uu yidhaahdo masaladu waa sidaa daliilkuna waa sidaa muxuu noqonaya ma muqallid baa yaa qaar waxay yidhahdeen muqallid maaha kaas waa xaalad dhexe muttabic baa la yidhahda mutabic daliilkii buu raa culimada qaarna waxay yidhahdeen maya waa muqallid sababtu waa maxay daliilkii qaato wuu fahmay laakiin nin kale hadduu u yimaado u yidhaahdo nin kaloo caalima baa u yimid wuxuu hilibgelama laga weysaysanaya waa arday isagu weli mujtahid ma gaadhin wuxuu ihi haa shiikh hilibgelama laga weysaysanaya oo maxaa kuu daliila waxaa ii daliila xadiidkii muslim hilibgeela ka weysaysta buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam shiikhiiba wuxuu ku odhanayaa hilibgeela maqayri baad ku cuntaa mise bisayl bisayl baan ku cunaa wuxuu xadiis kalaa nabiga ka sugan wixii dabtaabtay aan laga weysiisan kaana aakhiru lamrayn tarku lwuduui mima masat innaar nabiga xaalkiisii ugu dambeeye wuxuu ahaa wixii dabtaabtay inaan laga weysaysanayn inaan laga weysaysanayn waxaa kaloo laga yaabaa haddii masaladu de siday tahay mid kale inuu ku ihaahdo xadiidkan muslim aad daliishanayso qutni baa cileeyo dacfi baa ku jira ma xoog badna ma ka jawaabi karaa geer culus bay gasha wuu isdhiibaya mar hadduu aanu iska celin karin muxuu noqonaya muqalid muqalid buu noqonaya marka dadku ama waa mujtahid ama waa muqalid mujtahid waa ninkaa intuu masalada keeno dilkeeda sheegaya haddii la bushiiyo busha jawaabaya mujtahid baa layaha wixii ka soo hadhay waa muqalid laakiin muqalidkii baa isdhaawan muqalid dilkii fahmaya iyo maa ila dalik halka waa la kala fahmaya wa minhum waxaa ka mid ah facalaa haada haddii taa lagu socdo qabuulu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga qowlkiisa haddii la aqbalo taa yusama lo odhan maayo taqliidan lo maayo ya laada mise yusama yusama saasaa sax labaduba waa isu imanaya laakiin waxaan filayaa yusama bay nusakda muctamadkani sheegayeen yusama ya yusama soo ma karasaa xoog badan haddii sidaa lagu macneeyo taqliidka hadalka nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu noqonayaa taqliid waayo nebigu markuu wax inoo sheego abcan de hadal baa ka taagan qowl daciifa laakiin nebigu markuu wax inoo sheego waxa weeye akhasabaa sababta uu sidaa u yidhi inuu inoo sheego iyo wuxuu nebigu hadalkaa ku dhisay ee uu baneeye ama u xaaraantinimeeye nabigaa yidhi baynu u qaadanayna sooma wama aataakum arasuulu fakhuduuh marka qowlkuu yidhi sidiisaynu u qaadanayna taqliidkuna muxuu ahaa qowl inaad qaadato adoo aan daliilkiisa garanayn laakiin waxaa meesha taalla qowlka nebigu de sidiisuu daliilu yahay waa sunne sidiisa ayuu daliilu yahay marka laa yusamaana xaggaasay eegayaan marka laada la geliyo laakiin matnigu waa yusamaa taqliidan wey macnahaasna eegayaa nabiga hadalkiisa inaynu qaadanayno inagu aan isweydiinay wa minhum waxaa ka mida ah man qaala mid yidhi ataqliidu taqliidku qabuulu qawli lqaa'il qaa'ilka qowlkiisa in la aqbalo wa anta laa tadri adoo aan garanayn min ayna qaalahu halka uu ka keenay waxaanuu leeyahay xaaraantan uu sheegaya halka uu ka keenay adoo aan aqoon inaad ka qaadato waxa la yidhahdaa taqliid baa la yidhahdaa fain haddii aanu idhaahno ina nabiya sal allahu alayh wasalam nebi kaana yaquulu bilqiyaas ay bilijtihaad nebigu waxbuu qiyaasanayay oo masaaisha waa ka ijtihaaday fayajuuzu waxa bannaan an yusamaa in la yidhaahdo qabuulu qowlihi qowlkiisa ilaa aqbala taqliidan ayaa banaanaas waxay usuuliyiintu isweydiiyaan nebigu ma ijtihaada mise ma ijtihaado yani mas'alo waxyi aanu ku soo darin ma ka ijtihaadi karaa waa masle khilaafiya raajixuna wuxuu yahay inuu ijtihaadi karo laakiin hadduu ijtihaadkaa ku khaldamo markiiba waa la saxaya taana waxaa u daliila adilo badan baa u daliila waxaa ka mida nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii axaadiistii tilmaamaysay taabiiru nakhl antum aclamu biumuuri dunyaakum markuu soo maray nimankii geedka lab iyo geedka dhadig ee timirta isku tallaalaya oo geedkan intay dhalada uga baxaan geedtimireedkuna aad buu dheeraya ka soo degaya kan kala fuulaya ku tallaalaya ayuu nabigu intuu eegay buu i maa adunnu yugniya haada shayan waxaan filayaa inaan wax raxo taray faa'iide male waa hadal nabiga ka soo baxay sooma hadal nabiga ka soo baxay waxay yidhaahdeen mar hadduu nabigu sidaa yidhi inaga daayo looma baahno iska daayey geedtimireedkii waaba dhali waaye nabiga u sheegay calayhi salaau wasalaam nabigu muxuu kugu yidhi inamaa danantu dannan falaa tuaakhiduunii bidan waxbaan istusay waxbaan maleeyey waxba iila noqota wixii noocaasoo kale ah ii qabanina yani waan ka ijtihaaday waxayna igagama soo degin laakiin idaa xadatukum can illaah faqbaluu haddaan idhaahday ilaahay baa yidhi ama si go'an aan idinku sheego waa qaadanaysa wuxuu daliil u yahay nabigu alayhi salaatu wasalaam inuu ijtihaadayo dikrana waa tilmaamaysaa ayib hadduu ijtihaado ijtihaadkiisa inaynu aqbalno muxuu noqonaya taqliid bay leeyihin laakiin taa lafteeda waa daciif mar hadduu ijtihaaday ijtihaadkiisina dadkii badar laga qafaashay nabigu muxuu ku ijtihaaday in adoonsado madax furasho in laga qaado maxaa la doonayay in qoorta laga jaraa la doonay ma kaana linabiyin an yakuuna lahu asra marka wixii nabigu ku ijtihaaday ee la saxay dawarkeedu waa cadiya wixii kale waa hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam sidiisaa loo qaadanaya ama ijtihaad ha noqdo ama yaanu noqon ama ijtihaadu ijtihaadku fahuwa isagu badlu lwusci waa dadaal in la bixiyo fii buluuqi lgarad ujeedada in la gaadho abcan waa luqada kaasi laakiin inagu maxaanu doonaynaa badlu lfaqiihi alwusca bibuluugi xukmin sharciy saasaynu ka dhigayna ninka faqiihiga ah inuu dadaal bixiyo si uu u gaadho maxay xukun sharci xalaal xaaraan iyo wixii la mida kaasa waxaa la yidhahdaa ijtihaad baa la yidhahda marka waa inuu dadaal bixiyaa falmujtahidu mujtahidku in kaana hadduu yahay kaamil alaala mid aaladu u dhan tahay fi lijtihaadi baabulijtihaadka oo wixii looga baana mujtahid waa hayaa fain ijtahada hadduu ku ijtihaado fi lfuruuci masaa'isha fa asaaba xaqa u waafaqo oo uu haleelo falahu ajrun ajra buu leeyi wain ijtahada fiiha masaladii hadduu ka ijtihaado wa akhطa'a uu gafo falahu ajrun waaxid hal ajar buu leeyi بقري وأخطأ فله أجران أو وفتها الله وصبغ لسانه وأصاب هدو أصيب حقي فله أجران لبا أجر haddii uu ijtihaado oo ijtihaadkiisa uu ku khaldamana hal ajar buu leeyahy oo ah inuu ijtihaaday ajarkii waxa ka wa minhum waxaa ka mida man qaala mid yidhi kullu mujtahidin mid kastoo ku ijtihaaday fi lfuruuci furuucda musiibun xaqan yuwaafaqay haweye qolaa waxay leeyihiin masaa-isha fiqiga marka laga ijtihaadayo waxa weeye mid waliba waa musiib weeye mid waliba waa musiib hilibka dawacada ma la cunaya kan wuxuu ihi haa waa xalaal il diidaya ma hayno kii labaadna wuxuu i maya waa xaaraan hilibkiisa dadku waa mustaqbad la jecel yahay ma tacaafur nufuus naftu way diidaysa wayuxarimu calayhim alkhaba'id waa xaaraan waxay leeyihiin qoladani labada mid waliba gar leh labaduba xaq bay ku taagayihin midna waa khaldamay la odhan maayo mar hadduu ijtihaaday midna waa khaldamay la odhan maayo mar hadduu ku ijtihaaday waa sidii markii yuxe uu qaadiga ah ee laba qoloo is haysta ay u yimaadeen oo qola ay u yimaadeen waxay idhaahdeen sidaa iyo sidaa iyo sidaasay yidhaahdeen markuu dhigaystay buui garta idinkaale antum calaa xaq way baxeen qoladii kalaa soo galay lidka ku ah dana hadal bay isku taxeen wuxuu yidhi xaq baa ku taagantay idinkuna miyay dhacaysaa waa laba qolo is haya annagaale iyo annagaale wey islaantiisoo la fadhiido la taliya wahayd baa tidhi saxow dee socon mayso ilaa labada qoloba garbay leeyihi wuxuu adiga laftaada xaq ku taagan <laughs> qoladani waxay leeyihiin kii yidhi waa xalaal iyo kii yidhi waa xaaraan labaduba sax bay ku taagan maxay ku dhiseen waxay ku dhiseen markuu mujtahidku masalada baadayo xukunkii alle ayaa meel yaallo la baadhaya oo diinta alle dawacadu waa xaaraan ba ku taala say doonta waa inuu soo gaaro oo taasaa saxa ama waa xalaal xukun baa meel yaalla haddii la waafaqana xaqi waa la waafaqay haddii kalena waa la khilaafay waa qolada odhanaya musiib iyo mukhti baa imanaya qolada kale waxay leeyihiin dawacadu inay xalaal noqoto iyo inay xaaraan noqoto masaladii la baadhayay ee ijtihaadiga ahay waxay daba socotaa ninka mujtahidka maskaxdiisa aritaankaa uu wado waxa ka soo baxa ayaa sharcigii ilaahay soma marka hadduu dadaalba sameeyo dadaalkaa wixii ka dhasha waa sharcigii alle qaarna waxay leeyihiin maya sharcigii alle meel buu yaallaa dadaalkiisa hadduu ku gaadhana waa saxsan yahay hadduu gaadhi waayana waa khaldan kaasaana sax shiikhu wuxuu uhi walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la yidhaahdo kullu mujtahidin mid kastoo ku ijtihaaday fi lusuul alkalaamiya masaa'ishii caqaa'idda الكلام علم الكلام وإثبات العقائد بالأدلة العقلية الكلامية علم الكلام بل عقيدتي آياتي حيث لو دريشن ماي عقل بل لو دريشن وحنا وقت شيء الشيخ باب العقيدة furuucna wuxuu uga jeedaa baabulfiqi buu uga jeedaa lama odrhanayo nin kastoo ka ijtihaada masaa'isha caqiidada musiiba la odhan maayo de maxaa ka dhalanaya waxaweeye in la yidhaahdo kani wuxuu aaminay sida kana wuxuu aaminay si ka duwan oo laba caqiido kala duwan in la yidhaahdo labaduba waa musiib labaduba waa musiib waa ka dhalanaysa taana baatil baa ka dhalanaya sheekh wuxuu lianna dalika arrinkaasi yuaddi wuxuuna gaadhsiinaya ilaa taswiibi ahli dalaala dadka lumay in waxay aamineen sawaab laga dhigo sax laga dhigo min annasaara kiristaankii caqiidadii baynu ku ijtihaadna bay idhaahdeen waxaa noo soo baxday ciise inuu ilaah yahay ama saddex ilaahay bay jiraan way ijtihaadeen musiib wey صبح والمجوس مجوستي تبا إله بشر إله خير كي إله شرك الكفار وقال وتعميم بعد تخصيص النصارى وقالوا المجوس وقالوا الكفار وعام مع يهود بسوقري يقال ذيك وعموم بعد خصوص iyo wlkufaari gaalada in la yidhaahdo waa musiib iyo wlmulxidiin iyo kuwii mulxidiinta mulxidkuna dee waa gaal gaal loo geeyey waayo yahuudigu diin buu aaminsan yahay majuusigu diin buu aaminsan yahay nasaara diin bay aaminsan yihiin mulxidkuna muxuu leeyahay diimahoo dhan waa khuraafaad waxaa islaamka oo diin la-aanta aaminsan waa akfaru lkufaar wey gaalada kuwa ugu gaalsamo waxaasoo dhan bay noqonaysaa in la yidhahdo way ijtihaadeeno ijtihaadkoodu sawaabunno asensaxma almuhim aanu soo koobno waxa weeye kullu mujtahidin musiib ama fiqi ha noqoto ama caqiida ha noqoto waa khalad wey qol daciifa ah. wa daliilu man qaala kii yidhi daliilkiisu laysa kullu mujtahidin fi lfuruuci musiiba wuxuu daliishanaya qowluhu sala allahu alayhi wasalam xadiidkii bukhaariye muslim ku yimi min xadiidi camr bni alcaas radia allahu tacaala canh man ijtahada ninkii ijtihaada فأصاب حق وافقه فله أجران لبا أجر بوليه إن ذلك كهليا من حق وافقي ومن اجتهد في اجتهاد وأخطأ حق السيغة فله أجر واحد هل أجر بوليه حديث محوكو عادية إنه اجتهادي أو خلطمي أيكو عادي مجتهد مخطئة إلا هلي maxaa meesha ka baxay kullu mujtahidin musiiba meesha ka baxay waxa saxa kullu mujtahidin mukhti soma يخطئ ويصيب كل مجتهد يخطئ ويصيب صح وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ يترك حكمي المجتهد taaratan mar wasawabahu sawaab buu ku xukmiyey ukhraa mar labaad wallahu tacaala aclam aclaa wa